bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda magaalada muqdisho Show maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa axad taarikhdu waxay ku beegantahay tahay tobanka december sanadku waa labada kun barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin kooxda kubadda cagta liverpool oo ugu dambeyntii horyaalka premier league ah, gacanta ku qabatay gocaankuweyntiisa kadib guuldaradii loo geystay kooxda kubadda cagta ganars sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kulanka ee eh, xiisaha badan ee caawa dhex doona kooxaha tutam hosba iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle united sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta mancity waxay booqan doontaa garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta lowton iyadoona mancity ay doonayso in markan waddada guulaha ay ku soo laabtaan chelseana waxay la ciyaari doontaa shanta galabnimo kooxda kubadda cagta everton kulan xiise badan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa guuldaradii xanuunka badneed ee kooxda kubadda cagta ba united lagu geystay kooxda kubadda cagta badmus ayaa markii ugu horeysay garoonka traford ee ku badisay sidoo kale waxaynu eegi doonaa guuldaradii xanuunka badnaa ee loo geystay kooxda kubadda cagta bayr munig shan gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta interact frankfurt ayaa garaacday sidoo kale kooxda kubadda cagta inter milan iyaguna hogaanka talyaaniga ay gacanta ku dhigayeen afar gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta udinese barcelona caawa kuwii tobanka habeenimo waxa la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta jeruna oo ay hogaanka isku hayaan sidoo kaleeto kulmada kale ee talyaaniga jira aynu eegi doonaa roma iyo weliba kooxda kubadda cagta fiorentina ayaa wada ciyaari doona caawa kow iyo tobanka habeenimo rubi dhiman suuqa kaliibsiga ah ayaynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur reediyo kulmiye magaalada muqdisho hadii haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magaalada muqdisho qodobada ugu waaweyn haddiinu eegno waxaa aad iyaad loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta ma united oo garoonkooda lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee bermouth ayaa markii ugu horeysay taariikhda garoonkooda ku garaacday saddex dhibic sidoo kale halkaasi wax gool ah laguma dhalin kulankii ay booqdeen shalay shalaygal markaad eegto hadaba kooxda kubadda cagta ee united maalinba maalin kasii dambeysa hari kor ayaa kasii jabaya haddaba kooxda kubadda cagta bermouth weligeeda kuma aysan badinin oo trafood waana markii ugu horeysay taariikhda erigton haag ayaana sababtaasi la siiyey kadib guuldaradii xanuunka badneed ee kooxda kubadda cagta ma united kasoo gaartay kooxda kubadda cagta bermouth sidoo kaleet waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta bermouth weligooda saddex gool iyo ka badanba kuma dhalin old trafood balse erigton haag ayaa sababtaasi ka dambeeyay leeyahay sidoo kaleeto waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta benmus weligeeda shabaqeedo nadiif ah ma noqon ama kama noqon traford marka united toddobadii kulan laga badin lix kulan ee horyaalka premier league markaad eegto tusaalahaan o kale xil ciyaareedkan lix kulan ayay ciyaareen toddoba kulan ayaa la garaacay oo laga badiyey kooxda kubadda cagta united dhibaato badan ayaa haysata laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta united tanhaag ayaa ka hadlay kulankan waxaana uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahanadiisii ay dadaaleen laakiin guushii ay dabcan waayeen kooxda kubadda cagta barnimusna ugu hambalyanaya guushii weynaad ay ka gaareen haddaba goolka koowaad waxaa bilaabay ciryaankii hore kooxda kubadda cagta liverpool ninka lagu magacaabo solank kadibna bilink oo kusoo galay bedel ayaa goolka laba dhaliyay lixdan iyo sideed daqiiqa ciyaarta markay maraysay sidoo kaleetana ciiryaanka lagu magacaabo marco eh, zenesi ayaa goolka saddexaad dhaliyey marka ad eegto koxda kubadda cagta man united iyagu way dadaaleen laakiin guushu waxay dhacday kooxda kubadda cagta benmouth kubad haysashadu markaad aragto lixdan sagaal ayay ama boqolkiiba lixdan sagaal ayay haysteen halka boqolkiiba soddoni ka haystay koxda kubadda cagta benmouth sidoo kaleeto markaad aragto baasaskii ugu badnaa ayay sameeyeen koxda kubadda cagta man united shan konton lix baas ayay sameeyeen waxayna dhamaystireen baasas gaariya shan boqol konton iyo sagaal boqolkiiba siddeetan ka midna ay dhamaystireen markaad eegto koxda cagta benmouth iyagu natiijada ayaa u cadeed laba boqol sagaashan shan baas ayay sameeyeen waxayna dhameysteen laba boqol baas marka waxaa leeyahay ma united oo todobaadkii hore guuldaro dusha u saarisay kooxda kubadda cagta chelsea ah, ayaa haddana kooxda bernmouth oo ah koox markaad eegto xil ciyaareedkan ay ku jirto mid ka mid ah kaalmaha ugu hooseeya inkastoo saddexiy tobanaad ay ku jirto laakiin marka hore bernmouth waxay ku jireen kaalinta shan iyo tobanaad ee horyaalka bermoliga ilaa kaalinta afar iyo tobanaad iyo lix iyo tobanaad ay ku jireen laakiin markaad aragto marka kooxda kubadda cagta united iyagu xil ciyaareedkan markaad eegto lix iyo toban kulan oo ay horyaalka ciyaareen toddoba ka mid ayaa la garaacay sideed iyo toban gool ayay dhaliyeen halka kow iyo labaatan goolna laga dhaliya waana sababta tan haag la leeyahay sanadkan waxaa macquul ah in kulanka soo socda liverpool iyo byr munijba hadii laga badiyo gebi ahaanba la ceerin doono Yeah. sidoo kaleeto markaynu egno eh, kulanka soo socda liverpool waxaa maqnaan doona ninka lagu magacaabo bruno fernandes haddaba bruno fernandes waa ciyaaryahaan muhiim u ah kooxda cagta united sidaasi ay tahayna kulanka liverpool way maqnaan doonaan taageerayaasha kooxda cagta united aad iyo aad u niijibsanyihin sababtee tahay eh, kulanka liverpool waa uu ka maqnaan doonaa ciyaaryahaankan aadka u khatarta badan ee bruno fernandes haddaba sidoo kale markaad eegto eh, kulankan qaladaad badan ayay sameeyeen kooxda kubadda cagta manchester Eh, markaad eegto eh, ciyaaryahaanada fursad badan maysan ka faa'iideysan eh, ciyaaryahanka lagu magacaabo anton marshal ayaa weerarka lagu soo bilaabay ciyaaryahankana waxaad arkaysaa inuu aad iyaad u daalan yahay marka waxaa laleeyahay ninka lagu magacaabo anton marshal waa in gebi ahaanba la iibiya haddaba falaqayaasha waxay leeyihiin manchester united lagu madashan karo marba waasi mar way wanaagsan tahay marna ma wanaagsana waxaad arkaysaa toddobaadkii hore way baashaaleen laakiin toddobaadkan iyaga ayaa la garaacay oo guuldaro xanuun badan ayay kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee badamouth sidoo kaleeto markaad eegto xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta manchester united waxyaabaa laga diiwaangeliy waxaa ka mid ah, lama saadaalin karo mar way wanaagsan yihiin oo mar waxaa laleeyahay masita iyo saddex dhibic u jiraan marna waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta manchester united waxaaba la ceerinayaa tobabarihii oo erigtan haag ahaa sidoo kaleeto markaad eegto waxyaabaha aadka ugu liitaan xilli ciyaareedkan waxaa ka mid ah, waryahanada kooxda kubadda cagta manchester united weli gool lagama haayo sida anton martial antony oo garabka sidoo kaleeto garnacho oo garabka uga ciyaara sidoo kaleetana markaad eegto hogeland oo weligiis ama goolkii yani markaad eegto horyaalka brmlig uusan gool ka dhalin marcus rashford oo xil ciyaareedkan xataa kulmadii ugu dambeysa xataa bedel ahaan loo isticmaalayay marka waxaa leeyahay manchester united weli xaalkeeda ma wanaagsana kulamo shub ayaa kusoo wajahan haddii bermus ay dhibco kulumiyeen waxaa leeyahay bayer munich oo todobaadkan laga soo careysiiyey oo shan gool lagu garaacay ayaa booqan doonta garoonka traford oo barrymouth saddex gool ay ku garaaceen koox kubadda cagta man united marka waxaa leeyahay tababarahan shanta kulan soo socda ama afar kulan ayaa loo qabtay byrmulich kulanka manchester kulanka liverpool markaad eegto anfield stadium oo ay kooxda kubadda cagta manchester united muddo ugu dambeysay in halkaa ka gaadho west iyo man united ayaa wada ciyaari doona kadib buxendega aston villa iyo nottingham forest marka manchester kulamo shub ayaa kusoo wajahan oo aad iyo aad u xanuun badan sidoo kaleeto golhay onana markaad aragto iyo difaacyada marka inta badan falanqeeyayaasha waxay leeyihiin maxay tahay sababta luka show ugu ciyaarsiinayo difaaca dhexe sababta taa isagu luka show isagu wuxuu ka wanaagsan yahay markii uu ciyaarayo garabkiisi bidix marka markaad eegto ama tareegiisa markuu ciyaarayo booskiisii waxaa laga ciyaarsiiyay ninka magacaabo diego dilot marka luka show wuxuu ka wanaagsan yahay booskiisi markii laga ciyaarsiinayo sidoo kaleet waxaa leeyahay maxaad ku haysataa ciyaaryaanka lagu magacaabo ambisaka iyo weliba ninka lagu magacaabo faren xataa ciyaaryaanka lagu magacaabo cobomino waa ciyaaryahaan aada u daayar oo dabcan aad iyo aad u khatar badan mustaqbal fiicanna kuleh kooxda kubadda cagta united marka waxaa leeyahay maxay tahay sababta ku haysto marka erigtanhaag asaga ayaa laga rabaa in uu ka jawaabo dhammaan su kooxda kubadda cagta united xil ciyaareedkana mar way faraxsan yihiin marna way barweysan yihiin taageerayaashooda marka waxa weeyaan guuldar xanuun badan ayaa dusha loo saariyay laakiin waxa weeyaan waxaa aad iyaad loo hadalhayaa ganars hogaamiyaasha horyaalka bremeliga waxaa la dhahay dhibcihii waa inaad keentaan laakiin hadda hogaamiyaasha horyaalka bremeliga ma aha ganars waa kooxda kubadda cagta liverpool liverpool guushii ay ka gaartay kooxda crystal balas arsenal guuldaradii ee eh, dusha loo saariyay waxay ka dhigan tahay in hadda hogaanka bremeliga liverpool ay gacanta ku hayso muddo ayaa ugu dambeysay liverpool in hogaan ay gacanta ku qabtaan marka waxaa ugu dambeetii liverpool waa koox inaba aanan caadiyahin haddaba canaris taageerayaashoodii aad iyo aad ayy u careysan yihiin markaad aragto eh, markaad u baahan tahay horyaalka bermeliga ama inaad ku guuleysato ama inaad fursad ka faa'idaysato waa inaad garaacdaa koox kubadda cagta stanvilla marka xalay tusaalahaan oo kaleeto arsenal iyagu eh, kubadda haysashada oo kale boqolkiiba lixdan iyo iyaga ayaa haystay soddon sagaal xataa koornada isku mid ayay ahaayeen saddex koorna ay soo turteen halka saddex koorna ay soo tuureen koox kubadda cagta ee astonvilla iyo arsenal labadooda isku mid ay ahaayeen markaad eegto tahaykalada waxaa badnaa soddon laba jeer ayay sameeyeen astonvilla badbaadina cajiib ayuu sameeyey tgolahyaha ah, astonvilla ninka lagu magacaabo emiliano martinez sidoo kaleeto kubadda haysashada xataa arsenal aad iyaday ugu qatar badneed astonvilla shan boqol konton waxay dhameystireen saddex boqol sideetan iyo afar baas laba boqol sagaashan afar ayay sameeyeen astonvilla laba boqol saddex toban ka mid ay dhamaystireen marka kulanka unai ugu dambeetii wuxuu sameynayaa wax inaabaanan caadi ahayn marka unai waxaa leeyahay tobabarahan waa tobabarihii ugu horeeyay taariikhda kooxda kubadda cagta astonvilla shan iyo toban kulan xiriir ah gurigiisa ama mininkiisii ku badya arsenal waxaa loo maleynayay maadaama ay ahayd kooxdii ugu dambeysay garoonkan kusoo badisa oo villa villaback kusoo badaysa ay ahayd guushii weyneed afar gooli labo ay ku gaareen xilli ciyaareedkii hore waxaa loo maleynayay in ganars in ay dabcan ay daro dush u saarin doonto kooxda aston villa laakiin mancity iyagu waxa weeyaan markaad aragto fursadihii ay sameeyeen ama kulanka aston villa markay la ciyaaraysay mancity iyo arsenal waxayba jalcaaneedba arsenal markay la ciyaareysay marka dad badan ayaa is isweydiinaya kooxda ganary sanadkan horyaalka ma ku guuleysan doonta weli horyaalka wuu fogyahay ma dhowa eh, markaad eegto wax badan ayaa dhiman kulmo badan ayaa dhiman eh, laakiin ganars waxaa loo bahan yahay kulmadan o kale inay ka faa'idaystaan haddaba ciyaaryahanka loo magacaabo megnin ayaa goolka koowaad ku bilaabay ciyaarta bilowga ciyaarta toddoba daqiiqa ciyaarta markay maraysay magnin waa ciyaaryahan aada u khatar badan waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta asnovilla waa sagaal sano jir waxa uu dhashay sideed tobankii oktoobar kun waa ciyaaryahan dhalashaan kasoo jeeda wadanka scotland marka sidoo kale xil ciyaareedkan isaga ayaa wacdareynaya oo kooxdiisa sagaal gool ayuu siiyay afar iyo labaatan kulan uu kusoo bilowday dhammaan tartamada oo idil ciyaaryahankan magnin ayaa dabcan goolka kuwaa dhali kadibna waxa weeyaan ciyaartu k haverts ayaa sagaashan daqiiqo gool laga diiday goolkaasi waxaa la dhahay waa hambol ama waa gacanta ayuu ku taabtay marka eh, iyadoona sidoo kaleetana markaad eegto tababaraha koox kubadda cagta arsenal wuxuu leeyahay waxaynu aheen koox wanaagsan waynu ciyaarnay laakiin lakiga ama nasiibka ayaa naga heliyey sidoo kaleetan aniga wuxuu leeyahay ma doonayo in ciyaartan wax ka sheego ama inaan fikirkeygan ka dhiibto sababtay tahay waaliganaaxaya uu leeyahay marka markaad eegto kulankan arsenal aada iyo aad loo cilcilay sababtay tahay markaa hal gool iyo waxba lagaaga badiy adigoo horyaal u baahan waxa weyaan aad iy aad u xanuun badan tahay naimri markii u guuleystay taarikhda ayuu ganars horyaalka ama ku garaacay horyaal bermelig kulan bermeliga sidoo kaleeto todobaadkii hore wuxuu ahaa todobaad u wanaagsan ma city iyo kulankii ugu horeeyay guul ka gaaray hadaba kooxda kubadda cagta astafila sanadkan shoog ma sameyn doontaa sababteed sanadkii laba kun todoba iyo markii kooxda kubadda cagta leicester city ay horyaalka ku guuleysanayeen sidan camal ayay u adkaayeen kooxda astonvilla marka sanadkan iyagu waxaa leeyahay laster city ma noqon doonaan haddaba astonvilla xil ciyaareedkan markaad eegto waa kooxda labaad xataa gooldhalintu ama gooldhalintoodii aad yaday u wanaagsan tahay xil ciyaareedkan koox kubadda cagta masity ayaa ah kooxda ugu badan goolasha ugu badan soddon lix gool shan toban kulan oo ay ciyaareen sidoo kaleetana kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo astonvilla soddon iyo shan gool ayay ku dhaliyeen shan iyo toban kulan ama lix toban kulan ay ku ciyaareen onai oo kulankan ka hadlay kadib waxa uu shaac ka qaaday inuu ahaa kulan muhiima sidoo kaleetana kooxda eh, astonvil ay uqalmeen inuu ama kooxdiis ay uqalmeen inay markaasi dabcan dhibcaha ay ka qaataan ganars haddaba sidoo kaleeto unai waxa uu shaaca ka qaaday in arsenal sanadkan ay tahay koox dagaalamaysa wuxuu leeyahay arsenal way wanaagsan tahay wayna dagaalami doontaa ayuu yidhi ninka lagu magacaabo onai imri haddaba macalimiinta sbanishka aad iyo aday u wacdareynayaan sanadkan saddex macalin ayaa jira oo hal wadan kasoo jeeda oo horyaalka bermuli ka wacdareynaya beb guardiola oo isagu doonaya inuu taariikh sameeyo saddex sano xiriir afar sano xiriir ayuu doonaya inuu ku guuleysto horyaalka bermuliga waana macalin sbanisha halka unai uu yahay macalin sbanish sidoo kale michael arteta uu yahay isagana macalin sbanish ah oo macalin dhalashaan kasoo jeeda wadanka spain marka Eh, sidoo kaleetana markaad eegto kooxda kubadda cagta aston villa eh, waxaa aad loo ammaanayaa ciyaaryahaanada sida ciyaaryahanka aadka u khatarta badan ee duclan ama duclas lus haddaba ciyaaryahankan duclan lus oo lashaan kasoo jeeda wadanka brazil ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mid kamid mid ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan ee jiidaya kooxda kubadda cagta aston villa haddaba tobabaraha waxa uu ka hadlay waa onay weyaan ciyaaryahankan duclan lus iyo sababta ama ciyaaryahankan haddii uu bixi doono iyo kale wuxuu yidhi ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan tayo badan leh waa ciyaaryahan aada u khatar badan marka ma dooneyno in ciyaaryahaankan oo kale aynu limin aynu lumino ayuu yidhi macalin unai arsenal ayaa kamid ah kooxaa doondoonaya sidoo kaleeto liverpool xataa way doondoonayaan ciyaaryahankan inay markaa dabcan gacanta kusoo dhigaan laakiin waxaa laleeyahay aston villa ma dooneyso sanadkan iyaga ayaa doonaya horyaalka brimier leaga inay ku tartamaan suuqa januaryna ma doonayaan in ay dabcan iibiyaan ciyaaryahankan muhiimka ah ee lagu magacaabo douglas luse Sasha Osborne. fiirno eh, inta badan kooxihii waaweynaa shalay guuldarooyin iyo barbaro ayay inta badan galayeen sida kooxda kubadda cagta bayr munij haddaba bayr munij ayaa dabcan guuldaro xanuun badan dusha loo saariyey kulankii eh, la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee eh, interakta frankfort markaad aragto shan gool markii lagu garaacayo kooxda kubadda cagta bayr munij aad iyo aad ay u caraysan tahay ee maya xanaaqsan yihiin haddana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united iyaguna guuldaro dusha loo saaray marka waxaad arkaysaa laba kooxood waaweyn oo wada caraysan inay todobaadkan ee champions leaga ay ciyaari doonaan inkastoo kooxda kubadda cagta bayr munij iyagu mar hore ay soo gudbeen laakiin ma doonayaan in ay rikoor iska jebiyaan ama in guuldaro dusha looga saariyo maadaama kooxda kubadda cagta bayr munij ay tahay kooxda taariikhda markii la eego wareega guruubyada waa kooxda dhibcaha ugu badan ama kooxda guulasha ama guulaha ugu badan ku gaartay kulmada ee loo yaqaano wareega guruubyada haddaba eh, dabcan markaad eegto sanadkan waxaa aad iy aad u khatar badan kooxda kubadda cagta byr levercuson kooxda kubadda cagta byr levercuson fursad ayay u tahay hadda hogaanka horyaalka iyaga gacanta ku haya haddii kulanka soo socda ee badiyaana waxa weeyaan fursadoodii ay ka faa-iideystaan horyaalka gacankuhintiisi way si dheereysan karayaan iyadoona kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo byr levercuson ay tahay koox sanadkan u dagaalami doonta inkastoo kooxda kubadda cagta ee byr munig ay u baratay in iyagu horyaalkan ay ku guuleystaan lakiin sanadkan waynu arki doonaa shafi alonso haddii uu dabcan ku madax adeegi doono inuu ku guuleysto horyaalkan bundusligaha oo sanadii ugu dambeysayba kooxda kubadda cagta byr munig ay gacanta ku hayeen sidoo kaleeto markaynu eegno kooxda kubadda cagta real madrid iyaguna barbaray la galeen koxda kubadda cagta real batis kula muhiima real madrid fursad fiican ay khasaariyeen sababta ay tahay waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta real madrid hadii kulankan ay badin lahaayeen eh, dabcan fursad ay u lahayd oo horyaalkeeda liigaha ay sii dheereysan karayeen laakiin markaad eegto eh, ciyaaryaanka judi billingham ayaa aad iyo loo amaanaya oo xil ciyaareedkan eh, kulamadii uu ciyaaray ama kulamadii dabcan uu kusoo bilowday ama kulamada dhammaan uu ciyaaray in uu dabcan uga cdireynayo xilli ciyaareedkan judi billingham waxaa loo arkaa mustaqbalka inuu ku guuleysan doono abaalmarinta balondoro ama mid kamid ah cidiyahanada ee taariikhda guulaha ugu badan ka gaara kubadda cagta haddaba markaad aragto real madrid dabcan jeruna iyo barcelona ayaa caawada ciyaari doona marka fursad fiicnay u eed laakiin real batis waxay ahayd koox inabaan caadiyaen gurigoodii ay ku wacdareeyeen haddaba judi billingham goolka uu dheliyey waxay ka dhigan tahay ciyaareedkan in uu dabcan yahay ciyaaryahaan aad iyo aad u cdareynaya afar iyo toban kulan xil ciyaareedkan liigaha uu ciyaaray laba iyo toban gool ayuu dhaliyey laba goolna waa wacaawiyey dhammaan kulamada uu ciyaaray waa sideed iyo waa sideed iyo toban kulan lix iyo toban goolna waa uu siiyey afar goolna waa wacaawiyey waxaa leeyahay ciyaaryahankan waa ciyaaryahaankii ugu horreeyay taariikhda isagoo dabcan ku cusub kooxda kubadda cagta madrid sidoo kaleetana dhaliya goolash ugu badan shan iyo tobankiisii kulan ee ugu horeeyey marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahaan aad iyo aad loo amaanayo waxaan la aaminsanya inuu noqon doono mid ka mid ah taariikhda mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa soo maray kooxda kubadda cagta marangeyska haddaba carlo angelotti kulankan wuxuu yidhi mara qaar adiga kubadda cagta wax walba way dhici karayaan adigoo ciyaaraya oo wax weliba ku wanaagsan ayaad dhibcaha luminaysaa marka wuxuu leeyahay waan ammaanayaa kooxda kubadda cagta ama kooxdeeda aad iyaad ayaan u ammaanaya uu leeyahay way dadaaleen kulankaa way u qalmeen inay markaa dabcan aynu guul gaarno laakiin markaad aragto ciyaaryahanada muhiimka ka dhaawacan iyo madrid qaabka u wacdareynayaan waxa weeyaan inaba caadi maaha xalay oo kale rodrigo ayaa lamarka sagaalaad ciyaarayay judy bergham garab ayaa la saaray ibrahim loka muntig sidoo kale ninka lagu magacaabo federigo valverde iyo tony curis ayaa caloosha ciyaaraya ama qad ka dhexe halka ciyaaryahanka lagu magacaabo vascas iyo rodriguez iyo david alaba iyo ninka lagu magacaabo filamendi ay ciyaarayeen difaaca halka sidoo kaleeto lonin isaguna uu ciyaarayay oo aad iyo aad u wacdareynayo xil ciyaareedkan isaga ayaa dabcan badbaanidadii ama badbaanidadii ugu dambeeyeyba ama waxyaaba badan ayuu ka badbaadiyay ninka lagu magacaabay iscow iscow kooxdiisii hore ayuu ka hor imaaday xalay isagoo dabcan ku wacdareeyey laakiin inkastoo uusan gool ka dhalin laakiin waa u dadaalay oo dabcan isaga ayaa eh, aad iyo aad u wacdareynaya marka real madrid waxaa la aaminsan sanadkan iyo barcelona iyo jeruna yihiin koox aad badan marka barcelona iyo jeruna caawa wada ciyaari doona waynu arki doonaa kulankaasi wixii kasoo baxa C'est pas seulement pour les bobos. weydiisay haddii nu eegno kulamada kale ee eh, xiisaha badan ee maanta jira kooxda kubadda cagta chelsea ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta everton hadaba kulanka caaw wuxuu soo geli doonaa ama galabka weyaan ee eh, shanta galabnimo kooxda kubadda cagta everton garoonkooda goodsenberg ayay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta chelsea haddaba waxaynu ognahay chelsea inay dhibaato badan xil ciyaareedkan ay dareemayaan oo xaaladooda aysan wanaagsaneen iyadoona sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta eh, chelsea xil ciyaareedkan markaad aragto everton ay ka wanaagsan tahay everton aaba wanaagsanba oo chelsea xilli ciyaareedkan laba milyan ka badan suuqa kaliibsiga loo bixiyey haddaba xilli ciyaareedkan haddii kooxda kubadda cagta everton dhibcaha tobanka dhibcood laga jari lahayn way ka sarmari lahaayeen kooxda kubadda cagta chelsea ah. marka macalin sindaj aad iyo aad ayaa loo ammaanayaa oo waxaa leeyahay waa macalin waa macalin tayo badan leh wax badan ayuu ka bedelay kooxda kubadda cagta everton markaad aragto xilli ciyaareedkan iyadoo eh, toban dhibcood laga jirayay haddana waxa ay dabcan tahay koox aad iyo aad u khatar badan marka sagaal dhibic ayaa u dhexeeya labadan kooxood marka chelsea inta badanna dhibaato ama ay ku dhiban tahay inay dabcan guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta everton markaad eegto laakiin xil ciyaareedkii hore ayay garoonkan ku badiyeen guulkaasi ama guushii ay ka gaareen xil ciyaareedkii hore lixdii agosto labada kun waxay ahayd guul ay muddo ay sugayeen tan iyo todoba iyo laakiin waynu arki doonaa hadii mar kale ay kooxda kubada cagta lagu magacaabo chelsea ay garaaci doonto labada kule ugu dambeysay koxda kubadda cagta chelsea ay ciyaareen kooxda everton mar laba laba ayay la galeen mar marna marna waxay la galeen dabcan hal gool ayay ku garaaceen oo dabcan kulanka wuxuu ahaa kulankii stafford bridge waa kulankii ugu dambeeyey labadan koox wada ciyaara haddaba weli xaalada christopher inkunku ayaa la eegi doonaa sidoo kaleeto benjilwal ayaa sidoo kaleeto xaaladiisa eh, ciyaaryaankan ma ciyaari doono kulankan sidoo kale jalobax ma ciyaari doono inkasta tababarka lagu arkay fofana isagoo maqan yahay mal augusto sidoo kaleeto xaaladiisa ayaa la qiimeyn doonaa lafia sidoo kaleeto xaaladiis ayaa la qiimeyn doonaa oo lama shaacin kulankan in lagu soo bilaabi doono inkalegujugu sidoo kale isaguna kulankan waa maqnaan doonaa halka ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, onana isagu kulankan ka maqnaan doona waa ciyaaryaanka onana oo qadka dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta everton waa ninka lagu magacaabo amadu wanana sidoo kaleeto james carn ayaa kulanka ka maqnaan doona deli cali sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo eh, ciidaanka lagu magacaabo salemon kulankaana wuu ka maqnaan doona hadaba chelsea iyagu waxay ku ciyaari karayaan eh, shaxdan eh, markaad eegto waxay ku ciyaari karayaan ciidaanka aad u khatarta badan ee lagu magacaabo col belmary kulanka lagu soo bilaabi doona sidoo kaleeto waxaa leeyahay golan gallagher xataa kulankan waa diyaar waa fid weeyaan lakiin waxaa leeyahay waxay ku ciyaari karayaan shaxdan robin sanchez oo kulanka lagu soo bilaabi doono sidoo kaleeto levy golwill bidjil tiaga silva ris james eh, sidoo kaleeto waxaa kulankan ciyaari doona moses gasedo iyo eh, ninka lagu magacaabo izo fernandes gallagher halka raxim isalin col belmar iyo weliba jackson kulanka lagu soo bilaabi doono marka waa kulan xiiso badan chelsea waxay dooneysaa in kulanka guul ay gaaraan sidoo kaleeto macity iyaguna way ciyaari doonaan haddaba macity iyagu waxa wey shantii ugu dambeysay ama afartii ugu dambeysay maysan badan horyaalka bermeliga waxay ku ciyaari kareen shaxdan ederson josgo gavardiol ruben dias kyle walker sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo jack sidoo kale rudri weliba ninka lagu magacaabo john stonis bernardo silva julian alvares halan iyo weliba ninka lagu magacaabo vilforden cafin dubrunia iyo jerman duku weli xaaladooda waa qiimeyn doonaa inkastoo dibrunia uusan dhaweyn bisha soo socota uu imaan doono kaga dhegeystayaal weli waxaa degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho dhegeystayaal markaan diin waagana haddaba suuqa hagaagan eh, ama suuqa kaliibsiga eh, dabcan eh, sanadkan aynu ku guda jirno ayaa la sameeyey saxiixyada ugu wanaagsan hadaba horyaalka brimier league waxaanu ognahay inuu noqday kan ugu badan lacagta ugu badan bixiyey laba dhibic hal bilyan ayay ku qarash gareeyeen halka sidoo kaleeto horyaalka sacuudigana uu yahay horyaalka kale oo xiiso badan oo milyan ay ku qarash gareeyeen ee hadda sii dhammaanaya laakiin dhammaan saaxiixyadii lacagta badan la geliyey ayaa guuleysan kari waayay dhammaantooda hadaba waxaa jira ciyaaryahaano guuleystay iyo weliba ciyaaryahaanana guuleysan haddaba waxaa leeyahay brimier leaga haddii aynu ku bilaabno ciyaaryahanada guuleystay oo xil ciyaareedkan aad ka wacdareynaya waxaa ka mid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo kabtan dickland rice dickland rice waa kaptankii hore kooxda kubadda cagta westham waana ciyaaryahaan hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta arsenal waa ciyaaryahaan aad u khatar badan kadib markii eh, laga soo bixiyay lacagdhan boqol iyo milyan eh, xagaagii hore arsenal ayaa xil ciyaareedkan ku intifaacaysa ciyaaryahankan aadka u khatarta badan xidigan afar jirka ayah ayaa si degdeg ah ula qabsaday koox kubadda cagta arsenal waxaana uu noqday xidig muhiima ah, sidoo kaleetna waxa uu noqday xidig tayo badan leh waxaa la aaminsan yahay ciyaaryahankan inuu yahay ciyaaryahanka ugu saameynta badan horyaalka bermaliga hadaba arsenaal xilli ciyaareedkan isaga ayaa eh, dabcan aada u jiidaya sababtee taa ciyaaryahankan waxaad arkaysaa in goolal uu dhalinayo goolalna sidoo kale uu caawinayo kubad difaacashihiisa wanaagsan tahay inkastoo koox kubada cagta arsenaal xilli ciyaareedkan eh, markaad eegto laba kulan la garaaca horyaalka bermaliga laakiin waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta arsenal in ciyaryaankan ay la heleen oo aad iyo aad u khatar badan yahay xil ciyaareedkan waxaa la aaminsan yahay diglan inuu yahay ciyaaryahan muhiim ah kooxda kanars marka ciyaryaankan ayaa noqday ciyaryaanka wanaagsan sidoo kaleeto waxaa ka mid ah ciyaaryahanada xilli ciyaareedkan lasoo ibsaday aad iyo aadka u cadaranaya ah ciyaaryahanka loo magacaabo james madison hadaba james madison tottenham ayuu eh, dabcan u ciyaaraa eh, waxaana xil ciyaareedkan eh, uu ka wacdareeyey horyaalka brmeliga isagoo dabcan kooxda kubadda cagta sports inkastoo dhaawacluu yahay laakiin afartan shan milyan kaalinta labaad liiskan tobanka saxiix ee xagaagan ee horyaalka brmeliga kuwa wanaagsan ayuu ku jiraa xadig madison ayaa si cajiib ah ku bilowday noloshiisii tuttenham waxaana u dhaliyay saddex gool halka uu caawiye ka noqday shan kale kow iyo toban kulan uu ciyaaray waxaana uu muuqdaa mid markaasi dabcan lacagtii laga soo bixiyey uu qalmay marka kooxda kubadda cagta sporis ciyaaryaankan muhiim ayuu u yahay waxaana la aaminsan yahay koxda kubadda cagta sporis inay tabeen ciyaaryaanka lagu magacaabo james madison james madison wuxuu soo laaban doonaa sanadka cusub labada kun saddex iyo labaatanka waa afar iyo weeyaan laba kun ayuu soo laaban doonaa january marka james madison waa ciyaaryahan aad u khatar badan waxaad arkaysaa afartii kulan ee ugu dambeysay oo uu kooxda ka maqnaa afartii waa shantii kun ugu dambeysay weeyaan afar ka mid ayaa la garaacay hal kulan ay barbare gareen marka james madison waa ciyaaryaanka labaad ee ugu wanaagsan horyaalka premier league xilli ciyaareedkan sidoo kale markaynu eegno eh, isla koox kubadda cagta tottenham tottenham xilli ciyaareedkan waxay soo gateen ciyaaryaanka lagu magacaabo janl ninka lagu magacaabo jolimo efikadio oo golhayaha kooxda kubadda cagta sporis waxay kusoo bixiyeen ama waxay kasoo bixiyeen lacagnan toddobiyo toban milyan oo dolarka maraykanka kaalin saddexaad ayuu kaga jiraa golhayaha tuttenham ee kan ugu wanaagsan xil ciyaareedkan wararka bermeliga ciyaaryahanada la keenay haddaba golhayahan ayaa shabqiisii ilaashaday afar kulan waxaana eh, uu dabcan uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sports tobabaraha kooxda kubadda cagta ah tutam hosba oo dabcan ka hadlayay ciyaaryahanka lagu magacaabo fikari wuxuu leeyahay waa goolhayo wanaagsan aad iyo aad ayuu ula qabsaday wax badan ayuu sameynaya inkastoo kulmadii ugu dambeysay goolo badan laga dhelinaya laakiin waxaa la aaminsan yahay in golhayahan uu yahay goolhaye aad iyo aad u khatar badan sanadkana bandhig waaliyaha kusoo bandhigayo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sborise dhanka kalena ciiryaan kaleeto waxa jira oo aad iyo aad u khatar badan ciiryaankan ayaana la aaminsan yahay inuu yahay ciiryahaan saameyn badan ku yeeshay kooxdiisa waana ciiryaanka lagu magacaabo ee eh, subasalai haddaba ciidayaanka lagu magacaabo dominic subaslai oo liverpool ka tirsan lixdan milyan ayuu kaga soo biiray kooxda kubadda cagta arbilipsig dominic ayaa lixdan milyan kaga soo biiray kooxda arbilipsig waxaana uu si degdeg dega ah ula qabsaday kooxda kubadda cagta liverpool xidigan dhalashaan kasoo jeeda wadanka hungari ayaa dhaliyay hal gool waxaana uu caawiye ka noqday laba gool waxaana uu durba muhiim ka noqday eh, kooxda yurdan colob xidigan ayaa durba taageerayaasha kooxdiisa ilo siisay dhibaatada qadka dhexe ee xilli ciyaareedkii hore waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahaan tayo badan leh marka dominic sobasla isagu xataa wuxuu leeyahay halkan waa la qabsaday tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colobna waxa uu shaaca qaaday in ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahan tayo badan markaa dominic wuxuu leeyahay waa ciyaaryahan aad u khatar badan waxaana rajeyn doonaa xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool inuu guulo waaweyn uu la soo qaban doono sidoo kaleeto markaad eegto liverpool xil ciyaareedkan xil ciyaareed waaliya ayay qaadanayaan sababta tahay hogaanka horeerka bremeliga ayaa haya sanadkii hore eh, tofarka way waaye laakiin sanadkan horyaalkiibay u baahan yihiinba marka waxaad arkaysaa bandhiga quruxda badan ee sameeyeen ciyaaryahanada qadka dhexe sida ciyaaryahanka lagu magacaabo sobaslai iyo waliba ninka lagu magacaabo megalister sidoo kaleeto markaynu eegno waxa jira ciyaaryahan kaleeta aad u badan oo kaalinta shanaad ku jira xilli ciyaareedkan kan u wanaagsan bremeliga waa ninka kale lagu magacaabo col belmer hadaba chelsea ayaa ciyaaryahaankan waxay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta mancity markii ay chelsea ay ku dhawaaqday saxiixa belmer waxaa su-aale la geliyey ama su-aal laga keenay ujeedada ka dambeysa in ciyaaryahaankan daadayar ee afartan shan milyan laga bixiyo laakiin xidigan ayaa muujiyey inuu u qalmo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta chelsea isagoo dhaliyay afar gool koiyo toban kulan laba kaleetan oo caawi ka noqday horyaalka bermeliga marka ciyaaryahankan aadiday u tayo badan yahay waxaa la aaminsan yahay inuu yahay mid ka mid a ah ciyaaryahanada u wanaagsan xil ciyaareedkan bermeliga lasoo qaaday hadaba kool balmer markaad eegto murusha bujentino marka hore isagu ma dooneenin inuu ciyaaryahankan soo qaato eh, wuxuu doonayay ciyaaryahan lagu magacaabo mugel olize oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee eh, crystal palace laakiin ciyaaryahankan todi bohli ayaa aad aadiyad uga halay kulankii finaalka ahaa oo ay kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo mancity ay kaga qaadaysay ama ay ka qaadeen koobka lagu magacaabo subarkaabaha ee naadiga ee sevilia khiryaankan ayaa gool dhaliyay sidoo kale goolkii uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta arsenal kulanka community shildiga haddaba ciyaaryaankan ciyaaryahaan aada u khatar badan weeyaan qudhiisii waxa uu shaaca ka qaaday inuu ku faraxsan yahay joogitaanka kooxda kubadda cagta chelsea markaad eegto ciyaaryahaankan xil ciyaareedkan marka ciyaaryahaankan aad u qatar badan xataa waxaad arkaysaa kulamada big game player weeyaan chelsea ayuu ka dhaliyay arsenal ayuu ka dhaliyay sports ayuu ka dhaliyay manchester united ayuu ka dhaliyay marka ciyaaryahankan waxaa leeyahay waa ciyaaryahaan innaba aanan caadi ahayn isagoo dabcan xilli ciyaareedkan shan gool siiyey shan gool dhalina uu siiyey caawin iyo dhalinba markii la eego marka ciyaaryaankan ayaa soo galay kaalinta shanaad ciyaaryahanada ugu wanaagsan sidoo kaleeto kaalinta lixaad waxaa soo galay ciyaaryahanka loo magacaabo vandeven sports ka tirsan afartan saddex milyan ciyaaryahankan kusoo qaateen waa ciyaaryahan tayo badan leh marka ciyaaryahankan inkasta hadda dhaawac ku maqan yahay vandeven waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahan aad u khatar badan marka sidoo kaleeto jerman duku oo ka tirsan koox kubadda cagta masity konton shan milyan ay kusoo qaateen ciyaareedkan wuxuu ku jira ciyaaryahanada wanaagsan brmer leaga marka tayo badan ayuu leeyahay ciyaaryahankan sidoo kale musa diabi oo ka tirsan kooxda kubadda cagta stofil ayaa kaalin sideedaad galay ciidaankan innaba caadi maha konton iyo kow milyan ay soo qaateen kooxda kubadda cagta stafila isaga ayaa ah ciyaaryahaan aada u khatar badan marka ciyaaryahankan isaguna waa uu wacdareynaya sidoo kale tan markaad eegto ciyaaryahanka lagu magacaabo bawo torres oo ka tirsan kooxda kubadda cagta stafila soddon iyo saddex milyan ay kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta falareal ninka lagu magacaabo onai imbri ayaa dalbaday ciyaaryahankan marka bawtores isaguna aad iyada uu khatar badan yahay xil ciyaareed qurux badan ayanu ku qaadanaya koox kubadda cagta astonvilla astonvilla waxaa eh, dabcan xil ciyaareedkan ku tartamaysa horyaalka bermerliga sidoo kale james wad bruce ayaa kaalin tobanaad ku jira james waa ciiraan tayo badan leh soddon milyan ayuu kaga soo tegay kooxda kubadda cagta sudhamptom isagoo ku biiray koox kubadda cagta westham ciiryaankan ayaa noqday ciyaaryahaan aad iyo aad u khatar badan marka james wad bruce wuxuu ka mid yahay ciyaaryahaanada tayada sare leh marka waxaad arkaysaa in ciyaaryahaanadaasi ay yihiin tobanka saxiix ee ugu fiican xil ciyaareedkan premier leaga waxaa jira ciyaaryahaano lagu qarashbeelay oo lacagtii laga soo bixiyay isan u qalmin sida ciyaaryahanka lagu magacaabo hoogland inkastoo hoogland waxa weyaan isagu eh, gool dhalinta horyaalka ama james leaga uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu badan goolasha ugu badan dhalin shan gool uu haysto laakiin sidaas ay tahay bermelig xil ciyaareedkan wax gool ma haysto sidoo kaleet waxaa jira eh, ciyaaryahaanada kale eh, chelsea ay soo qaateen sida ninka lagu magacaabo moses kasedo bandhigii laga filayay muusan sameynin sidoo kale waxaad arkaysaa muqayl mudrigi wuxuu ka mid yahay ciyaaryahaanada xil ciyaareedka ku fashilmay inkastoo ciyaaryahankan waqti fiican uu haysto oo murusha argentina oo shaax qaaday in waqti u baahan yahay guud ahaana barnaamijka ciyaaraha dowla idaacadda muqdisho intan aan kusoo gabagabeyn ee barnaamijka barnaamijka sixigan oo la kulanti